waa sadaqada ina sadaqada sadaqada ala miskiin muslim sadaqada waa sadaqa qof miskiin haddii lagu yahay sadaqadaas wa ala dil waxid qofka raximka u saaxiibka wixii aad ku sadaqaysatada itnataani waa laba sadaqa ama laba ajr weeyaan sadaqatun ay hiya iyada sadaqatu waa sadaqa wa silatun waana qaraabo xiriirin yani nicmada sadaqadii ku baxday alabada xiriirisa ajab sadaqada heshay baahinta xiriirkeeda oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyaaba oo waas miyay taha arrin ii bannaan ma tahay wa fii bani ogol yahay oo waasic miyay noqonaysaa su-aashaas ay weydiisay faqaala cabdullahi wuxuu yidhi sali can dalika rasul lah sal slam sali weydiiya can dalika arrinkaas rasuula rasulka ala weydiiy sala allahu calayhi waaalihi wasalam su-aashaas ani malihi nabi maxamed ayaa jooga sala allahu alayh waali waslm isaga weydiiy isaga waxaa laga yaabaa masalada ayada ah inuu aqoonin waa laga yaabaa inuu aqoonin waa laga yaabaa way u badanta marka ayada ah inuu yaqaanana waa laga yaabaa oo laakiin wuxuu rabaa in mastarkii asalka ahaa uu ka soo qaato sidoo kale waxaan maadaama adiga nafci kuu noqonaa ay ku jirta fatwadeeda adig inaad qaadata ha ku degdegin fatwadeeda inaad adig qaadata ku degdegin nafciga hadduu adig marba kuu noqoni cid kale isaga tiri maxaa yeelay markaad fatwada adiga dan kugu noqoni aad fatwoonaysa waxaa laga yaabaa in nafta ay xogaho ay ku yara jidata oo luuqluuq iyo qiil badan iyo howlo badan aad tiraatiraadi sidaa laga yaba marka umad kalena iskaga tiraahda haye masalada ha weydiina umad kale weydiin lidaalika riwaayaad kale waxaa jirtay waxay ku tiri marka adiga bax oo nabigkaasoo weydii ayadaa ku tiri markii dambe riwaayo kale markaasuu adig ka ani maaad diraysaa hawsha adag wa sadaqaysan adiga wayaan ord iyadaya marka isdaysay oo u tegi doonaa waaya intaasoo dhanna waxaa loo yeelayaa oon isleeyahay in qofka uusan wii asaga danahiisa ku sugan uu fatwo u raadsanin oo khaaska ah ama aad ka fatwanin afan ka fatwanin isaga oo fatwada isaga uusan kii atwoona kii loo fatwoonayba asaga aad noqonin arinta ayada ah waxaa weya sadan libaabi adariica ah. inay xaaraan ku gasho ama wax aanan munaasab ahayn oo khilaafulowla aad ku dhacdo ay kaa ilaalinaysa laakiin ummad kale markay fatwooto adigana kolleyba haddii fatwada ay khaldan tahayna dee waaba taqaanaa oo ma yeelaysid laakiin qalbigaadan wuu xasilaya xataa ciddii adi wax kugu bixinayso wax kusiin rabtay ama ah, kaaga faa'idayn rabtay qalbigeeda wuu asilaya qalbigeeda wuu xasilaya oo sadaqa iyo khayr ina la baxay ay noqonaysaa aqal cbdulahi wuxuu yidhi sali waxaad weydisay can dalik arrinkaas rasul rasulka la sal slam qalat waxay tihi faataytu nabiya nabigaan imi sal slam faidaa huwa faidaa waaba iyadoo calaa baabi albaabkiisa nabigeena ala sl sl imraatun haweeney ay ku sugantao min ansaari ree ansaarida yuqaalu laha waxaa loo yidhaha zaynabu zaynab ayaa la yidhahdaa tasalu waxay weydiinaysaa cama as'alu canhu su-aasha aan weydiina laftarkeeda weydiini ilan waxaa leedahay mogtahay walow waxaad isku qurxinaysaa ha noqotay sadaqa la baxa iyadana in yaroo isku qurxinaysay ayay wadataa oo waay qaraabadii iyo ninkeedii iyo dadkii un muxuu ah xigay inay ku sadaqaysta ay rabtaa su-aasha laftirkeeday wadataa ayadna o yuqaalu laha gabadha waxaa leedahay zaynabu waa isku su-aal waana isku magac muwaafaqaadka ka midta tas'alu cama as'al waxaan weydiina aggi xaggiisa ay wax ka weydiinaysaan fakharaja ilaynaa bilaalan baa noo soo baxay wa khaadimka nabiga oo muxuu ahaa muaadinka nabigeena sal l slam faqulnaa lahu waxaan ku nidhi intaliq aad ilaa rasul rasulka aad sal slam fasl waxaad weydiisay can dalika arrinkaas walaa tukhbirhu ha u sheegin ama naxnu annaga cidaana hanoo sheegin laba zaynabo ay waxbaa na ee waxaad yeeli su-aashaas ha taagan oo gabdha ayaa bannaanka u taagane jawaabteeda nabi lagaa rabaa intaas ku dhah fandalaqa ilaa rasul inta iyadu waxay asturayaan niminkoodii waxooday asturayaan mogta kow fandalaqa ilaa rasulilah buu tagay sal l slam fa wuxuu yidhi man huma markuu nabigeena arg u sheegay war miyaaba yeela waa kuwa lyih kuwa iyaga gabdhahaas waa kuwe war miyaa yeela mar nabi maxamed su-aal weydiiyey sheeke iyo dardaaran karo waa dhammaaday aanala sheegin ay dhaheen warkeeda ma yeel qaala wuxuu yidhi zaynabu waa zaynab qaala ayu zayanib waa zaynabte zaynabyada waa badan yihiine waa zaynabte ama zaynabyaalkeewa qaala wuxuu yidhi zaynabu imra'atu cabdilah cabdilah mascuud athaqafiya weeyaan xaaskiisii iyo wa zaynab alansaariya waa labada zaynab waa qaala wuxuu yidhi nacam ha h lahumaa ajraan laba ajr ayay leeyihiin ajru اqaraabati qaraabanimada ajarka ay ku bixiyeenna way leeyihiin iyo ajru sadaqad sadaqada jekada way leeyihiin saasuu nabigeena yihi sala allahu alayhi waali wasalam baabulmas'ala dadka wax in la weydiisto wax isii yahay la dhaha wixii aan la ogoleen waa tii aan soo marnay oo khatarta wixii la ogolay waa tii aan soo marnay qaybna waxaa weeyaan kolleyba waan diidmada ahna waaba tan hadda marka su-aasha foolxumideeda ayuu baabkan ubaabi xadidka laba kun shan boqol iyo afar iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimaamu nasai axmed abarna abu daawuud sulayman bn sayf alxaraani aطa'i mowlaahum iqat xaafi qaala xaddatana yacquub ibn ibraahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cbdiraxman bn cawf iqat faadil qaala xaddatana abi aabbihi waxaa weeyaan waa ibraahim ibn sacd ibn ibrahim ibn cbdiraxman bn cawf waa iqat xujat kuli ma fiihi bila qaadix can saalix bn kaysaan almadani iqat tabtan faqiih can ibni shahaab maxamed bn shahab zuhri ana abaa cubayd abaa cubayd ninka la yihah mowla cabdiraxmaan cabdiraxmaan ibn ashar abara wuxuu sheegay anahu isaga samicun ka maqlay abaa hurayraa radi a ta yqul isagoo le qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm lian yaxtazima inuu qoryo gurto oo weliba garabka iyo dhabarka qofka uu qoryo kusoo qaato axaduku midkiin xusmatan jin amaba waxaa weeyaan qayb xaabin qoryo ah calaa dahri dhabarkiisa lian yaxtazima inuu soo qoryo gurto ama dheda kusoo irta axadukum midkiin xusmata xaabin xirma qoryo ah calaa dahrihi dhabarkiisa inuu kusoo irto uu kusoo xambaaro oo fa yabiicahaa uu iibiyo ayaa khayrun uga khayr badan min an yas'ala inuu weydiisto rajulan qof ama nin oo fa uu siiyo aw yamnacahu uu diido saasaa ka fiican kaba soo qaad maanta inaad gaari gacan maalkaan makatolg inaad qaatad biyo aada soo daldasho adiga oo duub weyn oo akhyaar ah ayaa kaaga khayr badan inaad qof bini aadam ah wax weydiisata ama habku siiyo ama hakuu diida nabigeena aya cadayna sal slm yani ufiirsada wax caadi maaha bidaalika in la xamaasho waxdhib kuma sugna waa mar dhaxdaas sheekha ka hadlay shee cumar llahu khayra raggan oo culimmada aho ganacsana iyo ordaan oo dudaan maxay yihiin qolyo ay qabsadeen ay ku qabsadeen <laughs> oo seligeel ii sheega muxuu sameynaya ninka wadaadkahay waxaa weeyaan ilmo ayaa u jooga xaas ayaa u jooga guri kira u ku jiraa biil iyo isbitaal iyo iskuul iyo raxim iyo hawlo ayaa ku dhegan muxuu samayni muxuu samayni ma tuugsani maya wax xamaalanay marka si fiican buu xamaalanay marka qoryahaasu guri gaarigcankaasu riixi ganacsiga cadigu geli dukaanu furani waxaa weeyaan eh, goob waxbarasho furani meel marka rasiqiisa uu ka ta'miiniye ayuu maraya suuqiisu geli waxba dhibna ma laha in kasta oo qofka ay caaagiisa iyo waxbixintiisa aad wii aad bixin lahayood cilmiga aad bixin lahay ay shaqadaas ka xayiraysa ama in yar in badan ay ka yaraynaysa qaarna laga yaaba inay biyo raacaan dadka muxuu ahay wadaad waa nin ayaa laga sheegaa qolya meelaha daxahaas nin rag nin culimo ahoo inta un yara ardaaley ama nin aalib cilmi ardaaley oo gabar u dhuuntay kadibna wax hallay ayaa la soo qabtay kadibna <laughs> waxay dheenaa la yidhi war wadaad waa nin waa nin marka mararka qaar waa dhiciyo nin wadaad aho inta suuqa galay dadka kadibna muxuu gacan mari inaa la arko waa laga yaaba waa bini aadam soo saas maaha mid been sheega in la arko waa laga yaabaa laakiin wadiifada uu ka shaqaynaa dadku ula siman yahi wuxuun kaga duwan yahi aqoontii u lahaa xaaladda aad dhex galaan waa xaalad isaga aan uusan aqoon jirin oo shaqadiisa caadigeed ma aha shaqadiisa kitaab iyo qur-aan iyo diin iyo masjid uu aad u yaqaana mogta iyo dugsi markuu suuqa dhex gala suuqaas waxaa laisu dhex joogaa si uu ilahay ogsoon subxana wa taala maantada maanta ayaa waxaa liga hadlayey suuqyada dahabka lagu iibiye suuq dahab lagu iibiye dhexdiisa oo kenya ku yeele meel ku yeela ku yeele oo dadka ay kala soocan yihiin ya oo laleeyahay hebel iyo hebel iyo hebel dhowr qof oo la yaqaana waxay suuqa u joogaan dahabka la soo xada bas inay gataan oo la yaqaanaba oo gabdhaha shaqaalaha guryaha jooga dahabka ay soo xadaan bas ahay gataan shaqo kale mahay waa la yaqaana hebel iyo hebel iyo hebel magac gooni ay leeyihin ninka xataa ka gadana le war kuwi qofka akhyaarahoo dahab mesha doonta war kuwi iska ilaaliya lihi maantada fatwa alisi weydiinaya ah bacda salaat alcasr arrinta ayada oo tafaasiil waxaa lii sheegaya madaxa aad ku xanuuna kole suuqi dahabka raggi joogay ama kaagda way rag ka mid way fadhiyaan darsiga way noo kordhin karaan wax cilmi ah marka suuqa belaa dhex taal bele ayaa dhex taal lidaalika shaydaanka aroortii wuxuu ka taagayaa calankiisu ka taagi laakiin waxaa kaaga filan laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu yuxyi wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir intaasaad ku dhufari wejiga shaydaan iyo waxaa la jirayba markaad ku dhufata milyan ajra lagu qori waana lagu ilaalini adna waa dadaali waa taxadari waana mxuu aha marka waxaan kala jeedaa yani suuqa marka marka la galaa waxu u bahan ya marka akhlaaqiyaat taajir almuslim waad u baahanya marka intaad bini aadan aad la dhihi laha wadaadkii marka wadaadada waxaa waxba yay dad weydiisanin ha shaqaysteeno dadka wadaadada ya shaqaystiyo qaar waay ku lein garoofu ya dhisteen garoofma ahana kun garoof ha dhisteen adi maada ilmihiis ubil ya mis waxaa artaa sheekada la sheegaya wadaad wax wacdiyey waxaysi ayaa daba taaladi miyaa la sugi mishkilad wa ilaa hadda ayna haysataa oo wadaadada loo haysta inay masaakiin yihiin inkastoo sida la erdhaam waaya xadidka laba kun shan boqol iyo han iyo sideetan waa xadid صaxiixa qaala imaam nas bana maxamed bn abd lahi cabdالlahi بن cabdالحakم wa ثiqة عan شhuعayb ibn layث بن sacd wa ثiqaة nabiy فaqih can layث بn sacd waa imaamkii ree mصr can cubaydالlah بn abi jacفar الquraشhi almصri ثiqaة فaqih caabid imaam أحmed wuxuu ku sheegay allin inuu yara ضacfi ku jiro ayuu mar sheegay alimaam أحmed qaal wuxuu yidhi ninka la yihahdo cubaydالlah ibn abi jacfar samictu waxaan ka maqlay xamza ibn cabdillahi bni cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma waa iq ninkaasi yaquul isagoo le samictu xamza ibn cabdillahi ayaan ka maqlay ibn cumr ibn khaaab waa iqe yaquul isagoo le samitu waan ka maqlay abdllahi ibn cumr ibn khaaab radi allahu taala anhu yaquul isagoo le qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm maa yazaalu rajulu qofka kama zuula ama ninka yas'alu dadka inuu wax weydiisto waxallaysay xataa ya'tiya ilaa u ka imaado yowma alqiyaamati laysa uusan ahayn fii wajhi wejigiisa muscatun hal yacni in yar in yar diir yar oo milaba heliba ay yani lafti ayaa banaanka taal waxaana keeni suaal nas saasuu nabig s sl waay xadiidka laba kun shan boqol iyo lix iyo sdeetanaad wa xadis xasana qaala aimam nas abarna mxamed bn cumaan bn abi safwan aaqafi wa iq qala xadaana umay bn khaalid asdi wa saduq qala xadaana shucba can bistam ibn muslim alcawdi albصri wa iq can cabd laahi khaliifa alcambari waa majhuul can cayd ibn cumar waa صaxaabi jaliil radi اlah ta an rajula nin ba ata nabi nabig sal slm fasأl waxbuu weydiiyey waxbuu weydiistay dhah xoolhiisi nabi alla faacطahu u siiyey falamaa wadaca markuu saaray rijlahu lugtiisa calىa us kufat اlbaab albaabka catabadiisa ama kaadkiisa oo meesha albaabka looga baxaa ood ka degi rabo ood sii bixi rabo qaala rasul wuxuu yih sal slm low taclamuuna hadii aad ogaan lahaydeen maa fi lmas'ala dadka wax in la weydiista wixii ku sugan maa mashaa axadun qof ilaa axadin qof ma aadan yas'aluhu isagoo weydiina shayan shay su-aasha marka taal waxaa waa su-aaloo dhan ma muxarama maya waan soo marnay qofkii qaandhabar kusoo rita qofkii dayne iyo howlo ay la go-aan qofkii xoolihiis hal mar saas loo mara qofkii aad u dhibaysanoo jaa'ixa rafaad uu ku taagan yahay oo de dhimaa muar waa loo ogolya xataa yusiiba kafaafan min cayshin aw hiinan min cayshin ilaa un wax un adiga caloosha ku celiyo amaba wixii ku dhegnaa iskaga fojiyo waa loo ogolya taas ayada waa tu loo ogolya waxaa kaloo loo ogolya ashafaaca waa ti aan soo marnay man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiib minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflu minha nabigeena ala sl slam waa ti u dhihi jiray oo soo marnay nin baa ii imaani markaasaan wixii u diidi kuma sinaanihi aslahaana ma ahayn litacliim waa iyo igsaan اlajri lisaxaaba saxaabada inuu ajar u abuuro markaasa ilaa ad imaadaan ad iga ergeysaan markaasaan siini inaad ajar heshaan darteed marka inaad maanta dhan socoto oo tiraa war masaajidkan hala dhisaay war madrasadan hala dhisaay war agoonkan wax hala siiyaay warkan miskiinka oo soo qaxayo noocan wax siiyaay warkan curyaanka wax siiyaay war yacni saas aad tidhahda oo ummaddan aan iscaawinay oo dadkii aad adiga aad dhex socoto soo su-aal maaha dadka la weydiini laakiin wax ka wanaagsan ma wadaan shaqadaa shaqo ka wanaagsan maba jirtoba ida kaana liwajhi اllah laa khayra fii kaiiri min najwahum ila man amara bisadaqati aw macruufi aw iصlaaxin bayna الnaas bisadaqati intaa laga bilaaba soo ma nacam xaaji shire a ilahay wejiga waxa usi a qofkii ku wax weydiisto ilahay darti wa sugi ku dhah waad iska siini waad siini wixii aad hays inaad wada siisan laazim maaha ya oo qofka asagoo ku weydiisana ilaahay waxay kusii ha waa bannaanta hadduuba mustaxaq yahay hadduu mudan yahy kala sooqaad buu baahan yahay oo xaalad eh, dayn baa la go'day waag waxaa weeyaan kala sooqaad eh, xoolihiisii hal mar la maray qaan ayuu dhabarka soo saartay dadkii ay su-aasha u banaaneed hadduu yahay oo diraa ilaahay dartii wa igu sii waa la siini de waa baahan yihin nafahays <laughs> yaasha ha waa la siini waa la abcan qofkii adi inaad mustaxiq yahay inaad mustaxiq yahay ma garan karti moti mishkiladdi waxaa intaana qofkii waa socda laba aayadooda kugu dhagays dhagkab tan koowaad waxaa weeyaan wa fii amwaalihim xaqu macluumu lisaa'il walmaxruum waaba la yaqaanaaba ilaahay muminiinta dhaqankoodaba noocaas xoolahooda wax iska qoondaysanooba qofka wax weydiista iyo kan muxuu ahay aan hadlaynin waxsi qodobka labaadna waxaa lagu eedeey walaa walaa walaa taxaaduuna calaa طacaami miskiin ara'ayta aladi yukadib bidiini fadalika aladi yadcu litim walaa yaxudu calaa طacaami almiskiin fiirsada ayada marka ayadahaasa kugu dhegi dhagkab sida korontadii meel lagu dhaaqi malahan qiyaamana waa ku yeelaan marka marba hadduu qofka wax weydiisto masaladan ku saabsan hadda dadkaan aad aragteen oo imtixaanka nagu noqday oo qaarkood xataa aad ogsoon tihiin oon toosnayn intay ku soo dhacayaan intuu ka soo dhega qaadki iyo w iyo meelahan usoo gebsoolay nafahays mararka qaar wuxuu waxu raadsanaa ma ahan qaadki nafahaw haysaba gaajida ku dhegan marka seed selyel waa la siini selyeli waaba dhiman ah waaya waa la siini haddii kale wuu dhimani wuu dhimani <clears throat> waxaa laga yaabaa inaa intaada badbaada kadibna aad <laughs> dib ka soo hanuune orta aloosha loo buuxiyey aloosha loo buuxiyey qaad inuu ku gadanin in laga ilaaliyo oo si uun farsamaysano raashin ahaan iyo waxaad lagu si ama maqaayad la gel ilahay meeshaan ka cud waaya baabu suaali saaliiin dad susuuban oo akhyaartan in wa la weydiista ayuu baabkan baabay xadiidka dadka dawan haddii aad wax weydiisanaysa dad dadka fiican oo alkhayrka alsalax wa weydiisa weyaan lakin hadidka waa daciif laa taqum caleyh xuja saalix iyo kalama duuna xadid laba kun shan boqol iyo toddoba sideetanaad waa xadid daciifa qala imamna sacd akhbarna qutayba ibn saciid qala xaddatana layt ibn sacd can jacfar ibn rabicat alkidi wa can bakr ibn sawaada almisri wa faqih can muslim ibn makhshiyin almisri waa maqbuul an ibn alfiraasi waqiila ibn firaas taqriiba tahdiibka aimaam anaw alimaam ibn xajar wuxuu leeyahay xafid ibn xajar wuxuu leeyahay nabiga can nebi yani nabiga inu wax ka wariyay ayaa la sheegaa waxaa kaloo la sheegaa in uu aabbihii can nebi ka wariyey marka ninkaas taqriiban magaciisa lama yaqaano lama yaqaano ana afiraasiya firaasiga saxaabiga jayida radi allah ta qaala wuxuu yih rasul wu yih sal slm asalu waxaan weydiisanaya rasul lah as'alu waan weydiisanaya rasul rasulka allow as'alu miyaan weydiisana dhah yaa rasul rasulka allow dadka wax ma weydiistaa qaala la wain kunta saa'ilan haddi ad wax weydiisanaysana laabudda aan laga maarmaynin fas'al isaalixiin dadka susuban weydiisa laakiin xadiidka wa daciif wa daciif laa taqadim xuja wax badan ood arkaysaan oo adilo la soo deliishana oo wadaad mas'ale ku dheganaad aragtaan inta badan axaadiis daciif ayuu dhab ku dhihi taasuu markau leey waa kaas kitaabay ku taalla xadiiskii waa nasaai ku taalla waa runtaa nasaai ku taal lakiin nasaai kulli saxiix maaha bukhaari muslim baa saxiix ah kaamil kuwan kale fiiha daciif fiiha saxiixin kasto ay badnayn an istixfaaf can masala dadka in wax la weydiista in laga dhowrsaday baabkan bab xadidka lagu shan boqol iyo siddeed iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasa alamtl abarna qatay ibn saciid can malik bin abdiraji ibn shahaab can ataa ibn yaziid ilayhi wa iqa can abi saciid alkhudri sacad ibn ali bn sinaan radia allahu ana naasa dad ansaarida sa'lu waxay weydiisteen rasul rasulka sal slm faacطaahum wuu siiyey uma kadibna sa'lu waa weydiisteen faacطaahum waa siiyey ilan waa dhibaysan yihin xataa idaa nafida nafida markuu dhammaaday maa cindahu nabig agtiis wuxu markuu dhammaaday qaal wuxuu yidhi maa yakuunu ma cindii agteedi min khayrin wax xoolaa ah. wax xoolo oon gacan ku haya khayrka xoolaha loo isticmaala in badan falan udakhiruhu maa yakuunu ma ahaada cindii agteedi min khayrin xoola falan udakhilahu cankum idinkama kaydsada e waman yastacfif qofkii dhowrsada oo su-aal ka dhowrsada yucifahu llah yucifahu llah alla weyne ha dhowro ama alla dhowri waman yasbir qofka dhibka iyo xoololaanta ku sabrana yusabirhu llah alla weynaa sabarsiiyo ama ha sabarsiiyo wamaa uciya lama siin axadun qof cataa siisma huwa isaga khayrun ka khayr badan waa usaca ka waasicnimadiina sabri sabarka waad aragteen adduunka sabarka wax inaba caadima inamaa yufa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab wajcalnahum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun lidalika alimaam ibn qayim iyo rag badan waxay leeyihiin tunaalu alimaamatu fi ddiin imaamnimada diinta waxaa loo garaa laba shay bilyaqiini waasabri tunaalu imaama fi diin haddii yaqiin lagaa helo ood yaqiintaada ay boqol kiiba boqol noqoto oo adduunkan dhanba ay kula noqdaan kulu ladii fowqa turaabi turaaban ay kula noqoto ood cayn alyaqiin alla u caabudo qodoba qodobkaas waxaan hadda falaa yaqrurka taqalubun fi lbilaad dad baa mogtaada maanta markaad bini aadamka waan dabcigiisa waxaan hadda yaaca isdabaduda iyo teknolojiyadan iyo hubabkan iyo dhaqaalahan iyo kuraastan muxuu ahaa wadaguduudan iyo waxaanad arkaysa iyo sacabatunkan iyo mawaakibta iyo baabuurtan yaacaysa iyo dadaa run u haysaan oon weli aad u aaminsaneen laacibun walahun nayihiin aan u haysan weli oona muslimiina ah. kuweennaa ka mid soomaalida annaga ka mid haddii ay u haystaan dhafad ay u haysanin meesha ayna dhigeen mna dhigi lahayen maya meesha ay isdhigeen ayaga miyay dhigmi lahayen ummadooda meesha ay dhigeen miyay dhigmi lahayn marka qofka yaqiin adduunkan hadduu ogaado lacibun walahwon ilahi baa ku tilmaama subxana wa tacaala wallahi waana xaqiiqa bal adiga saacaddan hadda aan taaganna oo taqriiban laba sac lagu dhowya ama la gaaray wixii ka horreeyey adiga bal dib u qiyaas wax kuu dhedhama sheega ood soo martay oo hadda maanta ad leeda fulaanba haddaad kow cunno haddii ay noqoto haddii wax walba ay noqdaan haddaad koow tahay ama toban jir ahaw ama siddeetan jir ahaw adduun waa saas haakada wax abadan saas weyaan lacib walahwa lacib walahw marka yaqiintaas qofka markuu gaaro kadibna sabarna uu ku darsado imaam wajacalnaahum waxaan ka yeelna aimatan imaamyaal yahduuna biamrina amarka naga dadka ku horkacaan oo ku hogaamiyaan lamaa sabaruu goortii ay sabar la yimaadeen oo wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun aayaadka naga ay yaqiinsadeen marka bisabri wاlyaqiin tulaalu tunaalu اlimaamatu fi اdiin ayuu alimaam اqayim aleyh raxmat ullah rag kalena kaga horreeyeen waana kaga dambeeyeen ayuu leeyahy aleyh raxmat ullah wa calayhim jamiica waaya sabarka marka noocaas weeyaan xadid laba kun shan boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadis saxiixa qaala alimam abarna cali ibnu shucayb albazaaz wa iqatu qaala anbana macan ibnu ciisa alqazaaz wa iqatu tabt kan bazaaz iyo qazaaz wa kana waa bazaaz waa kii dharka iibinay qazaazna <laughs> waaya qaala anbana malik can abi zinaad can ilacraj ragga waa taqaanaan can abi hurayrata radi allahu ta an rasul sal sl sl rsulkan wuxuu yidhi waladii alihim aan ku dhaartay nafsii naftaydi biyadii gacantiay ku sugan tahay lan aw lian ya'khuda axadukum lian mise la'an maxaa idiin qoran lian saasa sax lian ya'khuda inuu qaado axadukum midkiin xablahu xeragiisi oo fayaxtaiba uu kusoo qoriy garto calaa dahri dhabarkiisa ayaa khayru ugu khayr badan law isaga min an yatiya rajulan qof inuu taga aaahu eh, min inuu taga rajulkaasoo acaahu allah alweyne uu siiyey min fadli fadligiisa fa yasalahu weydiisa acaahu aw manacahu ama maa u diida inaad qoryo soo gurataa qof ilahay waxaad u dhiibay inaad ag istaagta waxaa kaaga khayr badan qoryo soo gura su-aasha iyada marka ama hakusiiya ama hakuu diida waay fadlu man laa yasأal annaasa shaya fadlu ama baabu fadli man qof fadligiisa ayuu baabkan u baab yahay laa yas'alu الnaas dadka aan wax weydiisan shayan waxna ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun shan boqol iyo iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qaala alimam nasa akhbarna camr bn alfalas wa iqatun xaafid qala xaddathana yaxya bn sacid alqaطan waa imaamkii qala xaddathana ibn abi dib maxamed bn abdirحman bn abi dib wa iqatun faqihun faadil qala xaddathanii moxamed ibn qays almadani alqaas wuu sheekayn jiray qisooyin uu keeni jiray iqatun wa riwaayatuhu can الصaxaabati mursala can cabdiraxman ibni yaziida ibn mucaawiyat bn abi sufyaan wa saduuqun yursilu aw arsala xadiian hal xadii ayuu mursal ka dhigay can hawbaan bujdad weyaan ashaami mawlaa rasuuli lah sal l slm saaxiibahu walaazamah qaala wuxuu yidhi hawbaan qaala rasul wuxu yidhi sal slm man yadmanu yaa ii kafaalo qaadi oo ii damaanad qaadi lii aniga waaxidatan hal walahu janna jannan heli beriga hore ma xadiid kale waxaa jiray maa bayna lexyayhi wamaa bayna rijlayhi soomahn kan waa hal basa yaa ii damaanad qaadi hal anna aan janno u ballan qaadi qaala yaxya wuxuu yidhi haa hunaa halkan kelimatun kelime ayuu nabiga sheegay macnaha ay tahay macnaheeda an laa yas'ala الnaasa shayئan ma garateen dadka inuusan waba weydiisan janno ayaa lagu heli xadid laba shan boqol iyo ko iyo sagaashanaad waa xadis saxiixa qala alimam nas akhbarna hishaam ibn camaar hishaam ibn camaar waa saduuq muqri kabura fasaar yatalaqan faxadiiثuhu اlqadiim aصx qala xadaثana yaxya wa huwa ibnu xamza alxadrami mawlaahum iqat rumya biاlqadr qala xadaثanii alawsaaci cabdiرaحman awsaaci waa shaami waa imaamkii can haaruun ibn ri'aab الtamimi waa iqatun hy iqo wey ninka isaga ah laakiin anas ibn malik miyuu ka maqlay mis kama maqlin baa la isku khilaafay xali maanan sheegin annahu isaga xadata wuxuu u sheegay ama ugu warramay can abi bakr abubakr waa kinaana ibnu nucaym alcadawi waaiqa can qabiisa ibnu mukhaariq asaxaabi aljaliil radi allah ta qal firi saxaabigaas samictu rasullah ka maqla sal sl ql isagoo laa tasluxu almas'alatu mas'alada kuma habboona ama uma habboona ila lialaaatin saddex nin moyane rajulin nin asaabat ay ku dhacday maalow maalkiisa jaa'ixatun mid tirtirto baabi'iso ama dab ha noqdo ama biyo qaaday ha noqdeeno ama dhac laga dhac ha noqoto wixii ay dhaafeen fayasalu su-aal ayuu la imaanaya dadku wax weydiisana xataa yusiiba ilaa ka halila sidaadan daboolitaan oo min caysha nolola wax un inuu muxuu ahaa helo uma yumsiku kadibna wuu ka istaagi shaga kaba dhiganay iyo wa nin oo taxamala dhabarkiis u soo saarta qaan fayasalu dadka ay wax weydiiseen xataa yuadii ilaa ka guta ilayhi uu ka guda ilayhim dadkii uu dhabarka wax ka soo saartay amaalatan wii uu mxuu ahaa soo saartay ilaa uu gudo uma yumsiku can masalati su-aashii uu ka istaagi iyo warajuli nin oo yaxlifu ay dhaartaan alaaatu nafarin saddex nin oo min qowmi tolki ka mid ah qowmka maxaa loo yidhi iyaga ogsoon dadka markii kahor hadda la wada joogo masjidka aad laiskaga warhayo laakiin dadka aqribada raximka ah nin wal meeshu aal baryay iyo sida xaalad ay tahay aad baa laiskaga warqabaa inta badan khaasatan beriga hore dee magaalooyinka yaryar la joogay iyo xaafadaha hadda mogto ala kale firaaray inkastoo weliba aan laismaogeyn warajulu nin oo yaxlifu ay dhaartaan alaaata nafaran saddex nin oo min qowmi ka mid ah min dawi lxija dadka xuquushu saxiib illahi alwayn ay ku dhaartaan laqad xallat ilmas'ala la wallahi baan ku dhaarnay xallat way u bannaanta almas'alatu su-aasha lifulaan hebel ilaa ay ka yidhahdaan fayasalu markaasuu dadka wax weydiisan xataa yusiiba ilaa ka asiiba uu ka hela qiwaaman wax ooga oo joojiya dhabarkiisa ama uu oo min maciishati noolal ah iwaam wa u ku istaago oo nolol ah uma yumsiku can masalati yuu ka istaagaya famaa siwaa dalika intaa waa ka soo haray suxtun waa xaaraan saasuu nabig sal slm xad اlhina hodannimada xadkeeda ayuu baabkan u baab yahay qofka intee lagu dhihi karaa waa hodan oo afartan dirham yaعni qofka su-aal dadku uusan weydiisan karin afartan hadduu haysto su-aal ma weydiisan kara kontanna waa la sheegaa laakin maay udhiganta wa aad u yar yufticul wa macneeda ma zake lama siin karo oo kuma baxaysa macneeda saas maaha ama zakaa kuwaajibays maaha laakiin macnaha laga hadla waxaa weyaan qofka xaaladda la dhihi karo waa deeqtooma oo ninkan su-aal looma ogola goomaba sidaa weyaan annaga ma qiyaasi karno laakiin qofku un wax un maalinta ayada aad dalamsiiyo ama aad ku noolaado inay taas suuragal wallahu aclam xadid laba kun weeyaan cabdiraxmaan ibn yaziid annakhaci wa isna an abdlah bn mascuud wuxuu ka wari radia allahu taala arda qala cbdillah bn mascuud qaala rasul wuxuu yihi sal allahu alayh wali wslam man sa'ala qofkii dadku wax weydiista waa isku midun khamuushka waxaa weeyaan qofka wejiga fiqfiiqan amaba kaduuxan barar iyo waxaa weeyaan dhaawac iyo wejigiisii fii wejhi wejigiisa ayaaba markaa la timaado yani waxyaabahaas iyaga jaaءat waxaa timaada khamuushan aw kaduuxan dhaawacya iyo qub saaran ayaa imaada fii wejhi wejhisi yowm اqiyaamati uu la imaada isagoo waxay saaran yihin qiila waxa la ya rasul rasulka allow wamaa yugniihi maxaa deeqo aw maada labada ariiq ayuu marka imaamka ku keenay cali raxmat ullah baab ilxaaf fi masala masalada qofka in lagu celceliyo ad ku celceliyo wuxuu kuso aror baabkan u baab yahay ood mar walba aad qofka aad amaba tafsiirkeeda nacam man sa'ala walahu maa yugniihi jaaءat اlmasأalaةu weyaan axsanta masaladii imaanaysa waa axsanta man sa'ala qofku weydiista dadka walahu isagana usugnaatay maa yuniihi wax deeqa jaacat masaladii iyo su-aashiyaa imaadda maalinta qiyaama khamuushan aw kaduuxan iyadoo muxuu ahaa qub ah ama dhaawac ah, ama booga ah ayay imaadaa fii wejihi wejigiisa ku taalla yowma qiyamati maalinta qiyaama jazaaka allah khayran sidaa weyaan baab ilaafi i masala masalada qofka inuu ku celiya ayuu baabkan u baabay xadiidka inaan la ogolayn xadidka laba kun shan boqol iyo saddex sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam s abarna alxusayn ibn xurayf alkhuzaci wa iqatun qala xada anba'ana sufyaan ibnu cuyayna can camr ibnu dinaar almaki wa iqatun tabt can wahb ibn munabih alyamani asancani wa iqa can akhiihi hamaam ibn munabih saaxib asaxiifa oo abu hurayre saxiifada dheereed ka soo qortay axaadiista ahaa iqa weeyaan can mucaawiya ibn abi sufyaan radi alah ta ana rasu sl wuxuu yidhi laa tulxifuu ay laa tulixuu ha ku celcelina fi masalati su-aasha oo dadka inaad wax weydiistaan ha ku celcelina walaa yasalunii yasalunii axadun qof ima weydiista oo minkum idinka kamid shayan wax wa anigan lahu kaarihun anaca arrinka asaga nabigan markuu naca ma taqaanaan sababta waa markuusan hayn waxba gacan kuma hay fa loo barakay lahu asaga fii ma actaytu waxaan siiyey nin kale wax loo wadiyo u diyaarsanay nabiga hadii lagu soo roqnoodo wa siini laakiin nabiguu nacaya lianna qof kaga haboon ayaa meesha joogay oo uga dhib badan baraka marka qof kama ha kama helay saas ayuu nabig sal l slm baab man mulxif qofka su-aasha dad ku celceliyey suuradiisa iyo noociisa muxuu yahay xadiidka laba kun shan boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadii xasan saxiix qaala alimam axmed ibn sulayman rahawi iqat xaafid qaala anba'ana yaya ibnu aadam yaxya ibnu aadam wa iqat xaafid faadil can sufyaan ibn cuyeyna can daawuuda ibni shaabuur almaki waa iqa can camr ibni shucayb can abihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm man sa'ala waaya qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdillahi bn camr bn caas qaala rasu rasulka wuxu sl slm man sa'ala qofkii wax weydiista walahu isaga ay u sugnaatay arbacuuna dirhaman afartan shilin oo fida ah haysto fa huwa almuxlifu waa kan dadka su-aasha ku celceliya saasuu nabig le sal la slm xadidka laba shan boqol iyo shan iyo sagaashanaad waa xadid xasan saxiixa laa yas'aluuna annaasa ilxaafan waa xadiid xasan saxiix akhbarana qutayba bn saciid qaala xadaana ibn abi rijaal cabdiraxman ibn abi rijal wsaduq rubama akhطa can cumaara ibnu haziya alansaari walaa ba'sa bihi can cabdiraxmaan ibn abi saciid اlkhudri wahiqa can abihi abis abi sacuud اlkhudri sacd bn malik bn sinaan qaala wuxuu yidhi saraxatnii waxay sii daysay idirtay ummii hooyaday wiil yar ayuu aha abu saciid waa taqaanaan dhallinyaradii saxabadu ka mid ahaa ilaa rasul ba idir sal slm faataytu waan u imid waqacadtu waan fadhiistay faاstaqbalanii nabigu isoo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi man istaghnaa qofkii dadka ka deeqtooma aghnaahu اllahu caza wajal alla weyne ayaa deeqo waman istacafa qofkii dhowrsadana oo tacafuf iyo isilaalin iyo dhowrsasho la imaadana acafahu allahu caza wajal alweyne ayaa dhowra waman istakfa qofkii isku kaaftoomana kafaahu allahu caza wajal alweyne ayaa kaafiyo waman sa'ala qofkii dad wax weydiiso lahu qiimatu uqiyatin afartan shilin oo fido ah qiimadeed isagoo hays dadka wax faqad alxafa ilxaafkii la diiday iyo ilxaaxi iyuu la imaaday weeyaan faqultu waxaan idhi naaqatii hashaydii alyaquutatu ee yaaquuto ahayd waa magaceedii laga yaaba wallahu aclam khayrun iyada ayaa ka khayr badan oo ka muxuu ahaaye lacag badan min uuqiya fida oo maxaa weeyaan afartan shilin ah iyadaaba ka qayb badan kow farajactu waan noqday marka walam as'alhu wax su-aal maan weydiisan waxaa marka laga yara fahmi karaa ama ma laga yaaba in laga yara fahmo inuu imaadkiisa ay wax u yar weheliyeeno amaad wax yara nabi weydiistaa ay ku jirta in soora suuragal maaha hadalkiisa lagama yara fahmay waa suuragal wallah aclam baabun idaa lam yakun lahu daraahima daraahimu wa kaana lahu idaa lam yakun lahu daraahimu wa kaana cadluha wa kaana lahu cadluha idaa lam yakun hadduusan qof u sugnaanin daraahimo shilimaad oo fido ah ama dahab waxay noqdaan ma haysto wa kaana lahu cadluha laakiin inta u dhiganta ayuu haystaa waa hashi aan soo maray noo kale isaga inuu su-aal wax weydiis ma loo geli maya mulxifuu noqonaya xadid laba kun shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alih ramat lah akhbarana xaris ibn miskiin qira'atan alayh waan asma can ibn اlqasim cabdiraxman ibn qasim alcutaqi wa hiqa qaala anba'ana malik ibn amsi abd alhijra can zayd ibn aslam alcadawi wa hiqatun caalimun wa kaana yursil an ataa ibn yasaar alhilaali hiqatun faadilun saaxibi mawaaciid can rajuli nin oo min bani asad oo saxaabi ah radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yihi nazaltu waan degay ana ani ahli reerkayga bibaqiici qarqad meesha qarqad la yihahdo oo qubuurta hadda lagu aaso ayaan degnay meel weynay ahayd dabcan qubuurtana qayba laga aasiy qayb kalena waa la degnaa fa qaala lii ahli reerkayga waxay yihahdeen idhab aad ilaa rasuula aad fasalhu lana shay-an waxaa noo soo weydiina akulahan cunno dhib badanaa jiro xaaladu waa culustah fadahabtu ilaa rasul ban sal slm fawajadtu cindahu rajulan in baan la kulmay yasalu asna wax weydiisani wa rasul rasulka yaqulu lay laa ajidu maa uctik waxaan ku siimahaya muxuu hayaa isagiiyaa gaajo la saaxani oo habeennimo soo carara isagii abubakar iyo cumar ay soo aadayaan xaalad adagay ahayd allah mustacaan fawalla rajul canhu ninku waa iskaga jeesto wahuwa muqdabun isagoo la carageliyey ninku uba xanaaqay bi wahuwa yaquulu wuxuu lacamri ayaan ku dhaartay inaka adi latucطii waad siini manshita qofkaa doonto waxaa kaloo kaydan qofkaa rabtana oo diidaysa qaala rasul ul sal slm inahu ninkan layaqdabu calay wii carooni anlaa ajida inaan helin maa uطiihi waxaan siiyo man sala minkum qofka weydiista man sala qofka weydiista oo minkum idinkan ka mid ah walahu awqiyatun afartan shilin oo fida ah aw cadluha ama cidluha ama in u dhiganto isagoo le qofkii weydiisto oo su-aal la imaada faqad sa'ala wuxuu weydiiyey ilxaafan oo wuxuu soo gala qolyihii ilaahay u yidhi laa yas'alu naas ilxaafan soo ma galay weeyaan qaala asadi wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi faqultu waxaan ninkii saxaabiga ayaa la laqxatun qaalin lis ah ama irmaan ah oo lanaa annaga aan leenahay ayaa khayrun ka khayr badan oo ka lacag badan min uqiyatin uqiya ka khayr badan wal uqiyatu uqiyadana arbacuuna dirhaman waa afartan shiin oo qaalin marka ama hal irmaan oo lis ah ayaanba haysanaa marka ma war farajactu waan noqday oo walam asalhu ma weydiinin faqadima calaya rasul faqadima cala rasul nabga waxu yimi sal slm bacda dalika shaciirun qamadi iyo wazabiibun zabiib ayaa usoo galay oo nabig u yimi sal slam faqasama lana minhu faqasamuu noo qaybi lana anaga minhu xaggiisa wax naga siiyey nabigeena sala allahu alay waslem xataa agnaana allahu alla weyne ilaa aad hani naga dhiga ood ilaahay na deeqo saas ayuu ninkaa leeyahay radia allahu taala arda xadii laba kun shan boqol iyo toddobiy sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي rat abarna hanaad ibnu sari abu sari wa iqat habt qaala can abi bakr abu bakr waa ibn ciyaash alasadi iqaة caabid ila anahu lama kabur saa xifduhu wa kitaabu صaxiix can abi xusayn wa cثmaan ibn caasim alasadi اlkufi wa iqaة habt suniy warubama dallas can salim ibn abi ljacd alqaطafani wa iqaة wa kaana yursilu kaiira salim marka mawla cabdilahi bn cumar salim ibn cabdillahi bn cumar booskiisuu jooga marka waa khatar inaad qofka la bodo marka waa saalimki inuu yihah subagal can abi hurayrata radi alah ta qal abu hurayra qaala rasul wu u sal slm laa taxilu uma banaana asadaqatu sadaqa uma banaana liqaniyin zaka weeyaan zaka liqaniyin qof hodan ah walaa lidii miratin mid quwo iyo xoog u saaxiib ah sawiyin xibnihiisana ay saafi yihiin wax ximin ahoo dhimana ma qabo waana xoogayn caafimaadna uu qabaa qofka asaga waxaa weyaan zake in la siiyo lama ogola saasuu nabigeen le sala allahu alayhi waaalih wasalam hadduu miskiinyi ka warramo hadduu faqiiri ka warramo inama asadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin hadduuyi ka warrama wاlcaamiliina caleyh hadduuyi ka warrama wاlmu'alafati qulub hadduuyi ka warrama wa fii sabiil wa fi riqaab hadduuyi ka warrama wabni sabiil wafi ka warrama jawaabta adinka idinka rabaa nacam sheekh muusa أحب الصالحين ضعيف ها Ah, eh, masaladaas kolley waa masale iska dhib badan dadka waa imtixaaman yihiin culimada iyo iyo dadka ahlo khayrka ah weliba culimo iyo khayrkoodba iyo dadka ahlu eh, fasaadka ah ama ahlu inxiraafka ah amaba caqiidaha u inxiraafeena amaba dhanka kale ha inxiraafeene ama macaasida ku dhaca kulliga macaasi ku dhaca lakiin macaasida banaanka la imaado waa isku kedadan yihin waxaa intaa dheeri marka oo waliba culimadu si dheeri ah ninki isagoo ahlu macaasia ribadiibuu cunayaa xaaraan ka shaqaysanaya wixiise waa macruuf haddana waxaa weeyaan culimadii wuxuu le kaali qur-aan iyo akhriya kaala halii daawo soo ma garan qaarkood marka way xishoonaan oo xilligaas culimmada ay la joogaan waa issoo tirtirayaan oo xooga waa isku yaraadan yihiin ma garateen qaarna waatan sheekh muuse ka sheekaynaya waxaa laga yaabaa sheekh in afka looga afuufo marka waa imtiaan soo sod ma shek selyeli horta kuwaan dadka ugu afuufa looma tagay kuwaas looma tagay haddii loo tagana dacwaa looga tegi haddii loo taga dacwaa looga tegi ra'yigayga siday muuqato wallahu aclam waxaa le dhegeyso ma noo yeertay ha waa mahadsantah waana ku imaadna kuso ajir muslimaa tahay laakiin adiga risaaladaadana ku gudaynaa taannaga noo gudi taannaga aad noo gudi waxaa weeyaan annaga ilaahay waxuna saaray وإd أd الlah miثاq الadiina uutuu الkitaab latubayinunahu للnaas walaa تktumuuna xaqi inaan caddayno ayaad ilahay ballan naga qaaday waa wacdi ilahay aadna saaray inaan gudanana waa laazim lagama maarmaayo alayhi marka waxaanaad ku jirto waa aaraan xaaraan ha ka shaqaysanin sigaar ha dhuuqin ha gedin waxaa way qaad ha gedin ha cunin riba ha cunin waa loo sheegi si cad oon lalaab iyo lahayna looga sheegi soma ilaahayna waa loo baryey xanuunkii xisiga ahaa iyo kii mxuu ah macnawiga ahaa labadaba xisiga oo muxuu ahaa yani macaasidii baladi iyo kii xanuunkii adrab in laga waa laga waa lagaga akrini waa lagaga akrini xoolihii asaga aad ku sii marka ma la cunaa oo shaahi iyo hilibkii iyo lacagtii wixi ma la cunaa mise waa laska dhaafi su-aashii taas ma sheek seli yeli culamaa lah see la dhihi maad u ya ma laska dhaafa oo ya waa lacuna <laughs> ah, saxwa waa laiska dhaafa labadaba waa saasba waa la cuni kara waa la iska dhaafi karaa saxwa waxay ku xihan tahay xoolaha ninkan uu um, meesha ku haysto haddii xaaraan khaalis ay yihiin oo la yaqaana hal shilinba maba ku jiroon xaaraan ahayn iyada waxaa weeyaan la isaga tegi haasatan dadka qudwada oo lagu dayana isaga tegaya haddii laakiin xoolihiis mukhtalad ay yihiin oo xaaraan iyo xalaal ay isku jiraan marka markaas waxaa laga yaabaa in loo qiildayo marka in loo qiildayo waa suuragal laakiin hadda dee shubhadii yaasaa ufaaftay oo xaalad waxaa la marayaa yacni waxaad cuni maba garanaysid ilaah ayaana badbaadiya subxana wa tacaala waaya xadiidka hy laba kun شhan boqol iyo amaba masأalaة اlqawiy اlmuktasib qofka xoogga lah oona shaqaysta inuu dadku wax weydiista wixii ku so aroray baabkan u baabay xadidka laba kun شhan boqol iyo iyo sideed iyo sagaashanaad oo u dambey cashar in sha allah tabarak watacala caawa wa xadيث صaيح qala imam نسي aخbarna cmr بن cali فlas wa ثiqة xaafid wa mحamed بن mثن الcanزي wa ثiqة xaafid qala xadaثna yaحya yaحya ibn سacيid الqطاn wa ثiqة dabt عن هiشام بن cروة ثiqة فقيه ربma dls qال xadaثnي أbي abيس wa ثiqة فقيه مشهوur وcمر بن زبير qala وxu cمر بن زبير xadaثnii waxaa ii warramay cubaydاللahi بن cadي بن khyaar الquraشhi ninkaas aabi waxaa lagu diri beder o maalintii la furanayey magaalada makana mumayiz ayuu ahaa oo nin wax kala sooc ayuu ahaa lidalika saxaabada lagu tiriyaa cijli iyo rag kalena waxay yihahdeen waa iqaat الtaabiciin ana rajulayn laba nin oo saxaabada nabigeena ka mid sal slm xadataa waxay u sheegeen annahumaa iyaga atayaa rasul nabigana u tageen sal slm yas'alaanihi ayagoo wax weydiisanayaan min asadaqati sadaqad wax ka siiyo zakadii la keenay inuu wax ka siiyo ay weydiisanayeen faqallaba fiihim albasar aragga ayuu nabiga marka kori hoos u fiiriyey aad buu u eegay labada nin wa qaala muxamedun muxamed ibn muana camar ibn cali falasi mamed muana soome labadi imaamka nasaa ka wariyey marka maxamed muhan ayaa wuxuu yidhi riwaayadiisii kiibaa wuxuu yidhi faqalaba fiihim albasr mugta maxamed muhan wuxuu yidhi basarahu araggiisa nabiga saa kor hoos eegay raggi ayuu eegay fara'aahumaa wuxuu arkay jaldayn laba noo aad xoog badan maa shaa allah laba ninoo rag jiimka qaada noocooda noocooda oo aad xoog badan ayuu arkay faqaala rasul lla uri sl in shitumaa haddii aad doontaan ay actaytukuma wax waa idinka siini haddii aad rabtaan adinka ood qalbigiina aad idin siinaa oo idin siini walaa xada nasiib iyo dheef kuma lahan fiiha zakadan lianiyin qof hodanna waxba kuma lahan ilahina waxba uguma ogola rabbigan subxaana wa tacaala walaa liqawiyin iyo qof xooggan oo muktasibin shaqaysto marka qaar waa dhii karta lakin qof isagoo xoogan meel wax ka shaqaystay wa soma dhici karto markaa uba dhimani laakiin qofkii waa xoogan yi meel laga shaqaystana way taallaa ah. laakiin ma shaqaysanay kaas lama siinay hadda yurubta dadka u qaxootiyoobay beryihii hore qayb ka mid ah oo shaqada lagu kari waaya la sheegay shaqada lagu kari waaya nag ninkuu xoogan yahay afartan sano u jiraa soddon sano u jiraa wahaakada waa xilliga ad rag ugu xooga badnaa ma rabo iska qayili maxaa yeelay bawnkaas u soo dhici kaas zaka ma la siin karaa marka may lama siinay xataa cirta in laga gooya fiinaan leyd hada wallahu aclam w sal lla sl ala rasul mustafa w jazakum allah khayran